alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w slى allahu عlى muxamadi wعlى ali muxamed qala almu'alifuun raximahum اllah faإida curifa anahu laa yaqacu tacaarud bayna qaطciyayni walaa bayna qaطciyin wadanniyin lam yabqa ila danniyan marka la garto inaanu dhacaynin iska hor imaad laba qaطci ay iska hor yimaadaan oo iscaaridaan oo laba daliiloo qaطci inay iska hor yimaadaan oo iscaaridaan inaynay dhacaynin marka la garto walaa bayna qaطciyin wadanniyin qadci iyo dannina inaanay iscaaridayno iska hor imanaynin oo tacaarud aanu ka dhexdhacaynin marka la garto lam yabqa ilaa danniyaan ma soo hadhaayo laba deliiloo danniya mooyaane wax kale soo hadhi maayaan wax kaloo iscaaridaya ma soo hadhayaan laakiin laba deliiloo danniya ayuunbaa mawdica ku soo hadhaya oo tacaarud ka dhex dhici karaa fa idaa tacaarada danniyaani markay iscaaridaan bimacnaa iska hor yimaadaan laba daliil oo danni ahi maca taxiyaati ikhwaanikum fi manhaji online falaa yakhluu amruhumaa min ixdaa xaalatayn kama madhnaanayo arrinkoodu laba xaaladood mid alawalu imkaanu ljamci baynahumaa xaaladda koowaad waxay tahay inay suuragal tahay in la kulmiyo oo jamci maqbuula oo aan takalluf ku jirin oo aan baciid ahayn yacni in la jamciyo waathaaniyatu xaaladda labaad cadamu imkaanih waa inaynay suuragal ahayn in la jamciyo labada xaaladood midunbay u dhici kartaa fa fii xaalati imkaani اljamci marka kulmin la kulmiyo ay suuragal tahay labada daliil ee danniga ah yujmacu baynahumaa waa la kulminaya sawaaun culima taariikhuhumaa aw lam yuclam waxaa isku mida la ogaayaa siday u kala horreeyeenoo taariikhdoodii la garaya ama lama garana waa isku mid yanii kii doonaaba ha horreeye waa la jamcinayaa waa la kulminayaa mar haddii jamci ka suuragel yahay mihaalu dalika taa tusaalaheedu xadiisu ikhtisaali rasuuli sal allahu aleyh wasalam nebigu sala allahu aleyh wasalam maydhashaduu maydhay xadiiska sheegaya weeye bifadli maymuunata biyihii maymuuna ay ku maydhatay zawjadiisii ama ooridiisii maymuuna la odhan jiray maymuunatu bintu lxaaris cabdullaahi bni cabaas habaryartii um lmuminiin biyihii ay ku maydhatay baaqigii ka hadhay ee ay derdersanaysay gacmaha baaqigaa inuu ku maydhay xadiiska sheegaaya wa qowluhu laha iyo hadalkiisa uu nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam bacda an akhbarathu markay uga warrantay dabadeed annaha kaanat junuban inay ahayd mid janaabo qabta markay biyahan ku maydhanaysa waa baaqigii biyaha ka hadhay biyahaana gacmahay dardarsanaysay markay ku maydhanaysa oo ikhtiraaf bay samaynaysay markaa junub inay ahayd oo janaabo qabtay oo janaabo kaga maydhanaysay biyahan baaqigu ka soo hadhay ayay nebiga u sheegtay sala allahu aleyh wasalam junub ninka iyo gabadha iyo jamaca iyo labada mid walba waxaa la odhanayaa junubun lama odhanayo yani marka farqin laguma samaynayo oo junubatun la odhan maayo marka gabadhii la sheegayo marka ninkii waa junub gabadhiina waa junub marka waxay uga warantay annaha kaanat junuban hadalkuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam markay sidaa uga warantay ina almaaa laa yujnibu biyuhu ma janaaboobaan biyihii ma jinaaboobaan baa nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam yani daahir mutahira inay yihiin bay sidii ku baaqi yihiin xataa dulduulka biyuhu ku dulduulayaan inaynay waxba yeelaynin ayaa laga qaadanaya oo biyihii baa mustacmal noqonaya siday fuqahada qaarkood yidhaahdaan haddii biyihii lagu tahaaro qaadanayey gacmaha la dardarsanayo oo biyihii ku saydhsaydhmayaan mustacmal bay noqonayaan oo waxa weeye mutahirnimadii bay ka baxayaan inay wax daahirinayaan daahira ha ahaadaan naftoodii taa lafteeda xadiisku waa ka hor imanaya maca xadiisi nahyihi sal allahu aleyh wasalam reebista uu nebigu reebay sala allahu aleyh wasalam xadiiska sheegaya an takhtasila almar'atu bifadli rajul inay gabadhu ku maydhato uu ka reebayo biyaha siyaadadee ninka ka hadhay yani ninkii hadduu maydhanayo oo uu ku dahaaro qaadanayo maydhashadaas biyihiina marka ay yihiin biyo waxa weeye af bannaan oo gacmaha la dardarsanayo ay yihiin marka siyaadada ka hadhay in lagu maydhuu nebigu nahiyey sala allahu aleyh wasalam waalrajuli bifadli lmar'a ninkuna inuu ku maydho uu nebigu ka reebay sala allahu aleyh wasalam bifadli lmar'a biyaha gabadha siyaado ka noqda biyo marka waxa weeye markaa daboolan oo xidhan loogama jeedo oo korka la yskaga shushubayo oo aan waxba gaadhayn waxaa laga tilmaamayaa waa biyo markaysa markaa gacmaha la dardarsanayo af bannaan oo markaa saas marka taasu markaysaa waxaa nahyi in markaa waxaa lagu maydho waayah fa jumica baynahuma labada xadiisba waa sugan yihiin ka horena wuxuu ku sugan yahay saxiixa kan kalena culammadu waa saxiixiyeen laakiin saxiixiyada kuma yaal oo ka nahyiga sheegaya ahlucilmigu waa saxiixiyeen laakiin saxiixiyada kuma yeel fa jumica baynahumaa waa la kulmiyey labada dhexdooda bixamli nahyi nahyiga in lagu xambaaro cala alkaraahati karaaha lagu xambaaro waalficli ficilkana lagu xambaaro samaynta uu nebigu sameeyey sala allahu aleyh wasalam cala alibaaxa bannayn lagu xambaaro wa yu'ayidu hada aljamca waxaa xoojinaya kulmintaas xadiisu bi'ri budaaca ceelka budaaca xadiidka ku saabsan budaaca waa ceel magicii waana bidamilba qaar baa kasrada sheegay oo lafteeda markaa yidhi bada waa la hoos dhigi karaa laakiin sida la hube ee laysla ogol yahay waa in ba'da markaa la goda sida kalena bacdi baa sheegay ina alma'a tahuurun laa yunajisuhu shay biyuhu waa daahir wax daahirinaya laa yunajisuhu waxay aahirinaya ahaadeen laa yunajisuhu xaalaanu najaasaynayn shayun waxba ayna najaasaynayn ilaa maa halaba calaa riixihi wa طacmihi wa mooyaane wixii ka haalib noqda urtiis iyo dhadhankiisa iyo midabkiisa ka haalib noqda mooyaane waawguna waxa weeye waa bimacnaa aw oo inay intu israacdo shardi ma aha ee haddii markaa midabkii uu isbeddelo ama dhadhankii isbeddelo ama urtii iyo raa'ixadii isbeddesho oo najaaso ay isku beddesho waxay noqonayaan biyahaasi qaar nijaasay noqonayaan markaa taa waa laga soo reebay xadiidu bi'ri budaaca waa xadiis saxiixa culamo badan oo muxadisiina ah saxiixiyey markaa qadarka hore ayaa saxiixa ina almaaa tahuurun laa yunajisuhu shay-un laakiin istinaha ila ma halaba calaa riixihi wa طacmihi wa lownihi ziyaadadaas iyadu waa daciifo istinaaga sheegaysa ahlucilmigu saasay yidhahdeen ha yeeshee daciifo ha ahaatee oo xadiis ahaan yaynay u asixin ilaa maa halaba calaa riixihi wa طacmihi wa lownihi culammadu muqtadaheeday iyo macnaheeday ku ijmaacsan yihiin waa biijmac اlculamaa ijmaaca laga qaadanaya ayaa laga qaadanaya marka muqtadaha macnaha uu keensanayo bay culammadu itifaaq ku yihiin oo ijmaac ku yihiin marka itifaaqa iyo ijmaacaasa xujaha laakiin xadiis ahaan uma asixin qadarkaa dambe ila ma halaba ila akhiri waxay mashaayikhdu tilmaamayaan raximahum ullah laba daliil oo qaci maadaama ayna iscaaridi karin qaci iyo dannina ayna iscaaridi karin oo ayna isu beegtoomin allahuma ilaa inuu dee labada daliile qacigaa midkood inuu markaa naasikh yahay midkoodna mansuukh yahay mooyaane qacigi iyo dannigana inuu waxa weeye markaa uu yahay yani mukhasis midkoodka kale u yahay ama inuu naasikh yahay calaa qawlin mooyaane istisnaayada hore kugu soo sheegay ma soo hadhayso mooyaane laba danni waxa iscaaridi karaa wuxuu noqonayaa un laba danni laba daliil oo danni ah qacigiiyo daniga marka laga hadlayana xagga subuudka iyo xagga dalaalada labada mid walba ku dhacda waxaa dhici karta daliil xagga markaa subuudka iyo sugnaanshaha qaci ka ah xagga macnaha iyo dalaalada inuu ka noqdo danni oo ixtimaal u leeyihi daahirna masalada ku yahy yani saasaa dhici karta laba danni unbaa markaa iscaaridaya laba danni markay iscaaridaan kama madhna arrinku laba xaaladood in jamci ka suuragal yaho in la kulmiyo ay dhici karto iyoyna dhici karin haddii jamci ka suuragal yahoo in la jamciya ay dhici karto waajibku waa in la jamciyo jamcigu waxa kaloo dhan waa ka horeeya oo in la isku nasakha iyo in la kala arjaxa iyo waxa ka horeeyo muqadam ka ah jamcinta la jamcinayo sababta keensatay in la hormariyo jamciga waa maxay sababta keensatay in jamciga la hormariyaa oo naskhiga iyo tarjiixa mid walba laga hormariya jamcigii waa icmaalu lidaliilayni macan waa labadii daliil oo labadaba la wada camal siinayo oo labadaba lagu wada camal falayo naskhiga iyo tarjiixuna labadii daliil baa mid lagu camal falayaa midna laga tegaya oo aan lagu camal falayn dee labada iyoma ansabsan in la yidhahdo labada daliil ha loogu camal falo midba weji ha loogu camal falo iyo in la yidhahdo maya midna camalfalka ha lagaba daayo midna ha lagu camal falo ha loo go'o dee labada waxa asalsan in waxa weeye labadaba lagu wada camal falo ila waxa u asala adilada sharciyada inay muxkamad taha u asala alaslu fi ladilati alixkaamu huwa aladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna umu lkitaabi ukhru mutashaabihaat marka umu lkitaab inuu yahay muxkamaadka yahay bay aayaddu sheegaysa marka alaslu fi ladilati alixkaam waa yahay marka jamciga ayaa uga horeeya icmaalu daliilayni macan wlaa min ilqaa'i axadihima ama min ihmaali axadihima labada daliil labadaba in la wada camal siiyaa waxay ka habboon tahay oo ka dhowdahay in labada midkood la camal siiyo midkoodna camalfalka yani markaa laga tuuro ama markaa la halleeyo lagu camalfali waayo marka jamcigaa horreya waljamcu waajibun mata maa amkana ila falilakhiiri naskun buyina saaxibulmaraaqi waa ka odhanaya waxaa isku mida ah taariikhdooda in la garanayo inaan la garanayn asalkii ixkaamkaa lagu camal fala taariikhdooda iyagoo la garanayo kana horreeyey kana dembeeyey ayaa kii dembeeye lama odhan waa naasikh kii horeeyeyna waa mansuukhoo lagama tegin ee waxa la sameeyey in labadiiba laysu keeno midba weji loogu camal falay marka taarikhdooda ha la garto ama yaan la garane yacni waa la jamcinaya naskhigiina waa khilaafulasli oo inta deliilka naskhi laga badbaadin karo waxa waajiba in laga badbaadiyo deliil maare loo waayey unbaa naskhi lagu xambaaraya waa sidaas wey waxaa u tusaale ah laba xadiis bay mashaayikhdu inoo sheegeen xadiis wuxuu sheegayaa nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu reebay biyaha gabadhu ku maydhato in ninku waxaa ka soo hadhay ee baaqiga ah inuu ku maydho biyaha ninku ku maydhayna gabadhu baaqiga ka soo hadhay inay ku maydhato waana biyo markaa waxa weeye af bannaan oo gacmaha la dardarsanayay taasuu nebigu nahiyo reebay xadiiska kalena wuxuu sheegayaa camal ahaan inuu u sameeyey saasuu sheegaya marka waxaa lagu kulmiyey in nahyiga la yidhaahdo waxa weeye waa litanziiho waa tanziih iyo karaaho ficilka uu nebigu sameeyeyna in ibaaxo lagu xambaaro saasaa la keenaya waana sida jamaahiirta culammadu ay mareen lamana odhanayo nebigu sala allahu aleyh wasalam samaynta uu nebigu sameeyey makruuh bay ahayd la odhan maayo oo karaahi ahayd yani isaga waxay u ahayd inuu sameeyaa oo biyaha siyaadada ee maymuuno ka hadhay inuu ku maydhaa waxay u ahayd cibaado uu ilaahay ugu taqarubaayo waayo waajib buu gudanaya isagu waajib dadka kale nisbadooday karaaha u tahay nisbada nebiga karaaha uma aha wa rubamaa yafcalu lilmakruuhi mubayinan anahu litanziihi fasaara fii jaanibihi min alqurab kanahyi can an yushraba min fami lqirab siduu saaxibu almaraaqiba odhanaayo nebigu sala allahu aleyh wasalam waktiyada qaarkood waxa dhacda shay karaahiye ah inuu sameeyo ya wuxuu samaynayaa shayga makruuha ah xaaluu caddaynaayo nahyigu inuu tanziih yahay waajib bayaanoo tabliiqii iyo bayaankiibuu gudanayaa yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal fama ballagta risaalata dadkana inuu diinta gaadhsiiyo u caddeeyaa waajib bay ku tahay marka bayaankiibaa marna wuxuu ku xasilayaa ficil marna wuxuu ku xasilayaa odhaah samaynta nebigu ficil ahaan u sameeyey shayga uu nahiyey waxay ahayd miduu waajib gudanayo dadku sharcigii u bayaaminayey dadkana inuu sharciga u bayaamiyo u caddeeyaa waajib bay ku ahayd marka waajibuu isagu gudanayey fa saara fii jaanibihi min alqurab isaga nebiga nisbadiisa waxay u noqotay arrinkaasi qurbo iyo cibaaday u noqotay waajib uu gudanayo laga sawaabinayo laga ajar laakiin dadka kale makruuh bay u tahay nebiga nisbadiisa makruuh uma aha tusaalaheedu waxay ahaatay waa sida reebista uu nebigu reebay sala allahu aleyh wasalam qarbaddada afkooda in laga cabo naaska qarbadka in afka la gashado lagu cabo laba xadiis baa soo arooray mid nebigu wuxuu nahiyey sala allahu aleyh wasalam qarbadka naaskiisa in afka la gashado oo laga cabo waa reeba waa xadiis saxiixa xadiis kalena wuxuu sheegayaa nebigu inuu sameeyey ficil ahaanoo naaskii uu ka cabay oo afka gashaday labadii maxaa lagu kulminayaa reebista uu nebigu reebay waxay noqonaysaa lilkaraahati watanziih karaahaduna taxriim ah waa karaahatu tanziih waa karaaho iska ilaalin ah laakiin taxriim aan ahayn samaynta uu nebigu sameeyeyna waxaa lagu xambaaraya cala aljawaazi walibaaxa lamana odhanayo karaahu shay makruuhu nebigu sameeyo nisbadiisa makruuh buu ahaa la odhan maayo nisbadiisa waajib buu gudanayey oo sharciguu caddaynayey yacni markaa isaga mid laga sawaabinayo o laga ajar siinayo weeye isaga nisbadiisa waajib buu u ahaa inuu sameeya waayo bayaankii baa ku xidhnaa waa ku caddaynay laakiin dadka kale nisbadooday makruuhu fa in lam yumkin iljamcu falahu xaalataan marka jamcigu suuro geli waayo falahu xaalataani laba xaaladood baa u sugnaaday labadii daliil ee iscaariday kow macrifatu taariikhi ta koowaad waa in markaa taariikhdii la garto wayakuunu lmutaakhiru naasikha lilmutaqadimi wuxuu noqonayaa ka dembeeyey naasikhan mid nasakhaaya lilmutaqadimi kii horreeyey mid nasakhayuu noqonaya misaaluhu tusaalihiisu xadiisu طalqi bni caliyin radia allahu canhu waa xadiiskii طalqi bnu cali annahu qadima almadiinata inuu madiine yimi wa kaana masjidu rasuuli lahi salى اllahu aleyh waslm min cariish masjidka nebiguna wuxuu madiine yimi iyada oo masjidka rasuulku salى اllahu aleyh wasalam uu cariish yahay fasamica acraabiyan wuxuu maqlay nin reermiyiyo yas'alu rasuula اllahi salى اllahu aleyh wasalam xaaluu weydiinaayo ninka eh, fasamica acraabiyan wuxuu maqlay nin ninkaa reer miyiga ahoo yas'alu rasuul allahi sala allahu alayh wasalam weydiinaya rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam can arajuli yamasu dakarahu yacnii nin taabtay can irajuli nin buu sha'nigiisa weydiinay yamasu xaalu markaysagaa ninku taabtay ama ninkaasoo yamasu taabanaya dakarahu xubintiisa taranka taabanaya yani yamasu waxa bannaan in la xaaleeyo iyo in waxa weeye markaa e, sifa laga dhigo labada weje waa bannaanta waxyaalaha asha jinsiyada ah marka markaysaga la geliyo e, waxa ka daba dhacaa yani labada weji waa ku bannaan mm, walaqad amuru cala ala'iim yasubuni yamasu dakarahu ninkaasoo taabanaya waayo xagga macnaha marka uu nakire ka yahay mm ninkaasoo yamasu dakarahu xubintiisa taranka taabanaya bacda an yatawada'a markuu weysaysto dabadeed buu taabanaya a calayhi wuduu'un ma saaran tahay weyso ma saaranta faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam waaluwa ilaa badcatun minka oo miyuu ahaaday mooyaane yani cad adiga kaa mida mooyaane wax kale miyuu ahaaday yani xubin yar ama cad yar oo adiga kaa mida mooyeene wax kale ma ahan waa istifhaamu bimacna nafyi maa huwa ilaa badcatu minka maca xadiii busrata binti safwana gabadha busra binti safwan la yidhaahdo busra waa bidami lba ba'du waa godanti basra maaha waa busra yani gabadha busra la yidhaahdo xadiiskeeda la jirkiisa busradaasoo bintii safwaana ina safwaan ahaatay wa abi hurayrata radia allaahu canhuma iyo xadiiskii marka abi hurayra ana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalama qaal in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man massa dakarahu falyatawada man massa ku kastoo taabtay dakarahu xubintiisa taranka taabtay falyatawada ha weysaysto faqad tacaarada haadaani alxadiiaani way iscaarideen bimacnaa way iska hor yimaadeen labadan xadiis walam yumkin iljamcu mana suuro gelin in la kulmiya waqad culima taqadumu xadiisi talqin waxaa la ogaaday xadiiska talqi inuu horreeyey wa ta'ahuru xadiisi busrata wa abi hurayra iyo xadiiska busriya abi hurayra inuu markaa dib maray oo bimacnaa dembeeyey ayaa la ogaaday lianna xadiisa طalqin maxaa yeelay xadiiska طalqi xiina kaana masjidu rasuuli lahi salى allahu aleyh wasalam min cariish wuxuu ahaa goortuu masjidka rasuulku salى allahu aleyh wasalam cariish ahaa ay fii awali quduumi rasuuli llaahi salى allahu aleyh wasalam almadiina yani imaatinkii nebigu salى allahu aleyh wasalam uu madiine yimi yani awalkeedii ayuu marka ahaa maca ana islaama abi hurayrata iyadoo lala qabo islaamnimada abi hurayra xasala fi sanati asaabica inuu markaa ay xasishay oo bimacnaa dhacday sannaddii toddobaad min alhijrati hijrada nebiga sala allahu aleyh wasalam marka laga soo tiriyo nebigu inuu maka ka soo hijroodo madiine u soo hijrooday marka laga soo tiriyo sannaddii toddobaad ayaa islaamnimada abu hurayra ay xasisho dhacday faxakama bacdu alculamaa'i cala alawali binnaskhi waxay ku xukumeen culammada qaarkood cala alawali xadiiska hore binaskhi nasakhaad bay ku xukumeen oo waxay yidhaha xadiiska hore waa mansuukh xadiiskan dambana man massa dakarahu falyatawada'a sheegayaana waa naasikh almuhim labadii xaaladood jamci markuu suuro geli waayo weeye xaaladda labaad jamci markuu suuro geli waayo laba xaaladood bay sii yeelanaysa jamciga waxaa loo jeedaa jamci maqbuul ah oo bimacnaa aan baciid ahayn jamciga baciidka ah ee takallufka ku jiro wuxuu ka dhigan yahay yani inuu jamci suuro geli waayo o kale u ka dhigan yahay marka jamci markaa uu suuro geli waayey laba xaaladood bay usii qaybsamays in taariikhdii la garto siday u kala horreeyeen iyo in la garan waayo taariikhdii haddii la garto siday u kala horreeyeen kii dambeeyaa lagu camal falayaa oo naasikh buu noqonayaa kii horreeyeyna waa laga tegayaa oo mansuukh buu noqonaya caqligina waa lagu garanayaa inay sidaas tahay marka labadii lagu wada camal fali kari waayo in ka dambeeye lagu camal falo kii horreeyeyna laga tago caqligana waa lagu garanaya sharciguna waa tilmaama waana tuu cabdullahi bnu cabaas u yihi kunaa natatabacu amra rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalama alaxdaa falaxda waxaan u raacraaci jiray awaamirta rasuulka sala allahu aleyh wasalam siday u kala dembeeyeen midba kuu ka dembeeyo oo ka cusub yahaanu raaci jiray buui ya aa marka dambe raac waxay mashaayikhdu haddaba u tusaaleeyeen xadiiska طalqu bnu caliy ee sheegaya wa hal huwa ilaa badcaةu minka oo nebiga salى اllahu aleyh wasalem marka la weydiiyo la yidhi ninku hadduu xubintiisa taranka taabto weyse ma saaranto weyse mawaajib ma ku tahay nebigu wuxuu ku yidhi salى اllahu aleyh waslem wa hal huwa ilaa badcaة minka yani xubin ama cad yaroo adiga kaa mida mooyaane ma wax kaluu yahay yani wax kale maaha macna hadalku wuxuu u dhacayaa ma saara oo bimacnaa jidhka kaleba sidaand uga weysaysanan taabashadaad taabato banadu xubinta tarankana haddaad taabato aanad uga weysaysanin baa macnuhu dhacay xadiiska kalena wuxuu sheegayaa waa xadiiska busre eh man massa dakarahu falyatawada ka xubintiisa taranka taabtaa ha weysayso ku kasta oo taabto xubintiisa taranka ha weysayso marka labadii xadiis waa iscaarideen jamci ma suuro gelin bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin jamci baa suuragal ah markaasaa waxay ku xambaareen labada xadiis midna waa marka shahwo loo taabanayo yidhaahdeen midna waa markaan shahwo loo taabanayo jamciga culamada qaar baa maray oo man massa dakarahu falyatawada waxay ku xambaareen lishahwati marka loo taabanayo wahal huwa ilaa badcatun minkana waxay ku xambaareen waa markaan lishahwa loo taabanayn waayo xubnaha kale dee haaliban shahwo looma taabto marka sida xubnaha kale oo kale marka loo taabto ee shahwo aan loo taabanayn waxay noqonaysaa xadiidka kalea lagu xambaaraya culamada qaar jamcigaasay mareen waana sida ibnu taymiya laftiisuna doortay waayah hadda laakiin mawdican taxqiiq mas'alada markaysaga ugama jeedno waxaa looga jeedaa amhilo lagu garanaayo qawaacidda marka markaysagaa la tilmaamayo marka qowl aqwaasha ka mid a ah wax lagu tusaalayn karaa oo culamada qaarkood qabaan haddaba mashaaikhdii waxay ku tusaaleeyeen yani culammada markaa yidhi jamci ma suuragal aho jamcigaasi wuxuu ula muuqday baciid inuu yahay ayuu ula muuqday culamo kalena wuxuu ula muuqday inaanu baciid ahayna qariib yahay oo qariinaa ku sugan ba dhahay wahal huwa ilaa badcatun minka xubnaha kale maxaa u caado ah caadatan dee shahwo looma taabto dee idan ka saa'ir alacdaa oo kale marka loo taabtay waxa weeye waa lagama weysaysanayo weyse kama waajibto ka saa'ir alacdaa markaan loo taaban oo lishahwati loo taabtay waxay noqonaysaa man masa dakarahu falyatawada waaya halkaa waxaad ka garanaysaa mas'ale culammada qaarkood ay yidhaahdeen jamcigu waa baciid oo jamci la'aan oo kale u ka dhigan yahi oo jamci ma suuragal ah inay culamada qaar u arki karaan jamcigu inuu qariib yaho maqbuul yahay oo ay jamcin karaan waayahay waxay haddaba markaa yidhaahdeen mualifiinta kitaabka qoray jamci ma suuragal ah labada xadiis haddii taariikhdooda la baadhana waxay u kala horreeyeen xadiiska dalqi baa horreeyey oo dalqu bnu caliyin wuxuu yimi madiina waxaanuu sheegay markaa uu madiine yimi inuu arkay masjidkii rasuulkoo la dhisaayo yani xadiiska marka waxaa weeye saasaa ku soo aroortay iyagoo masaajidkii aasaasaya oo dhisaya ayaan imi buuri ayaan arkay buuri isla xadiiskaana lagu sheegay daba dalqu bnu caliyin waa tegey lama oga bay yidhaahdeen inuu soo noqday cidda sheeganaysaa iyagaa daliil looga baahayay marka maadaamay sidaas tahay wakhtigan masjidka rasuulka la dhisayey waa markii ugu horraysee nebigu madiine yimi ayuu masjidka asaasay marka fii awali hijra in arrinkaasi dhacay oo xasilay oo su'aasha nebiga la weydiiyey nebiguna sidaa kaga jawaabay wa hal huwa ilaa badcatun minka ayaa xadiiska laga qaadanaya xadiiskan kale abu hurayra soo wariyey man masa dakarahu falyatawada sida busra u soo warisay abu hurayrana u soo wariyey abu hurayrena islaamnimadiisu muta'ahir bay ahayd oo sannaddii toddobaad ee hijiriyada ayuu islaamay marka maadaamay sidaas tahay waxaa lagu xambaarayaa labada xadiis xadiiska dalqina inuu horreeyey xadiiska busra iyo abi hurayrana inuu dembeeyey marka xadiiska abu hurayre iyo busra ayaa naasikha xadiiska طalqina wuxuu noqonayaa mansuukh buu noqonaya faxakama bacdu اlculamaaءi cala alأwali biاnnaskhi saasay ku tusaalayan laakiin calaa kulli xaal istintaajka ku saabsan maadaama islaamnimada abu hurayra ay dembaysay in xadiiskiisuna dembeeyey waxaa dhici karta in ishkaal galo waayo saxaabadu waxay saxaabi kale ka maqleen bay wakhtiyada qaarkood aynay sheegin inay saxaabi ka maqleen ay yidhahdaan nebigu wuxuu idhi sidaa iyo sidaa oo maraasiilu saxaaba jirta cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi salى اllahu aleyh wasalam inama riba nasii'a ciduu ka maqlay ma sheegin wuxuu hi nebigaa sidaa yidhi cabdullahi bnu cabaas baa odhanay muraajaca lagu sameeyo waa la sii weydiiyey dabeedna wuxuu yidhi anigu kama maqal buu markii dambe yidhi usaama iiga sheegay usaamatu bnu zayd ayaa ii sheegay in nebigu saa yidhi axaadiis oo la midaa soo aroortay marka waxaa dhici karta xadiiska iyadoo abu hurayra ka mid yahay cidda soo warisay in abu hurayra saxaabadii islaamnimadoodu mutaqadimka ahayd inuu ka maqlaa dhici karta oo aanuu sheegin saxaabigu ka maqlay ee isagu u ilaaqay nebigaa sidaa yidhi marka maadaama taasi ay dhici karto mid taariikhdii caddaynaysa ilaaba ilaa xadiiskani inuu dambeeyey xadiiska abi hurayre iyo marka inuu dambeeyey markaa mid caddaynaysa ma aha marka culamada markaa qaarkood waxay u dhaqaaqeen markay yidhaahdeen naskhina ma suuragal ah xagga tarjiixay u dhaqaaqeen dabeedna markaa xadiiska busre iyo abu hurayre ayay markaysaga arjixeen marka wuxuu u tusaale noqon karaa markaa tarjiixana martabadda markaysa markaa saddexaad buu u tusaale noqon karaa oo wuxuu raajix ku yahay raajix iyo marjuux marka la kala waxaa lagu eegayaa xagga markaysaga sanadka xagga sixada xagga waxa weeye markaysagaa macnaha uu sheegayo matniga inuu markaa yahay mid waxa weeye markaa midna uu yahay xaadir midna uu yahay mubiix ama midna uu yahay naaqil midna uu yahay mubqin cala alasli ya oo in waxa weeye markaa taabashada xubinta laga taabto inaan laga weysaysani waa mubqin cala alasli asalkii bay wax ku baaqi yeelaysa tan kale ee sheegaysa laga weysaysana waa naaqirun can ilasli ilaa asalku wuxuu ahaa inaan weyse ka waajibin wax markaa sharcigu ku soo arooray inay ka waajibto mooyaane asalkii baraa'atu dimmada ahayd baa midna waafaqsan yahay midna waa khilaafsan yahay marka ka khilaafsan baa la arjaxaya xagga sixadana kala sixo badan oo xadiiska man masa dakarahu baa sixo badan oo duruuq mutacadidu ku soo arooray duruq mutacadida ayuu ku soo arooray marka ka hal dariiq keliya ku soo arooray iyo ka duruq mutacadida ku soo arooray markaana kale xoog badan marka baabutarjiix ayay markaa geliyeen calaa kulli xaal jamci hadduu suuro geli waayo nasakhaadda la ysku nasakhayo haddii taarikhda la ogaado waa martabada labaad oo ka dambeeye lagu camal falaayo kii horreeyey in kii horreeyeyna laga tegaayo adilada ay markaa naasikha iyo mansuukha ama xagga axaadiista ama xagga aayaadka ay markaa waxa wey sheegaan ayaa markaysagaa yani baabkaa soo gelis naasikh iyo mansuukh aayado badan oo dee qur'aanah oo naasikh iyo mansuukh marka isu noqonayaa jira naasikh iyo mansuukh isu noqonay laba qaطciba ha ahaadaane yani laakiin waxa weeye dee haddii ay naasikh iyo mansuukh isu yihiin dee waa markaa waa iskhilaafi karaan waa iskhilaafi karaan horaynu soo aragno axaadiista laftooda naasikh iyo mansuukhda iyaguna waa yeeshaan haba yaraato axaadiista naasikha iyo mansuukha isu ahiye laakiin naasikh iyo mansuukh axaadiista nebigu sala allahu alayh wasalam waa leedahay waxaa ka mid a ah axaadiista sheegaysa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu banneeyey inuu banneeyey markii hore mutcada markii dambena inuu xaaraantinimey waxaa la odhanayaa taxriimka mutcada la xaaraantinimeeyey waa naasikh ibaaxada markii hore la ruqseeyey oo la banneeyeyna waa mansuukho ayaa la odhanaya markaa naasikh iyo mansuukh ayay isu noqonay waxaa la mid a ah ziyaarada nebigu sal allahu aleyh wasalam uu nahiyey waagii hore ziyaarada xabaalaha inuu markii hore nebigu nahiyey markii dambena uu nebigu sal allahu aleyh wasalam uu markaa amray kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuruuha in lam yuclam marka jamci suuro geli waayo taariikhdiina la garan waayo siday u kala horreeyeen martabadda saddexaad baa loo guurayaa fain lam yuclam itaariikhu haddii taarikhdii la ogaan waayo faاtarjiixu bialabi amrin khaarijin canhuma fatarjiixu arjaxaadda la kala arjaxayaa bitalabi amrin wuxuu ku xasilayaa ku sugnaanaya arrin in la doono arrinkaasoo khaarijin canhumaa labadoodaba ka baxsan arrinkaasoo yurajaxu bihi axaduhumaa cala alaakhar midkood lagu arjaxaayo ka kale lagaga arjaxayo wa misaaluhu alaxaadiisu addaallatu cala ataqliis tusaalihiisu wuxuu ahaaday axaadiista ku tusinaysaa in cala ataqliisi bisalaati subxi salaada subax in himse himsaha lagu tukado oo intay weli madowga tahay oo arladu ayna iftiin noqon oo himse himse iska tahay yani la tukado maca alaxaadiisi daallati axaadiista ku tusinaysa lala qabo cala alisfaari biha in salaadda subax yani markaa isfaar lagu sameeyo oo bimacnaa yani markaa la caddeeyo oo ilaa intay caddaanaysa la sugo fa innahu lam yumkin iljamcu baynahumaa ma suuroobin in la jamciya oo la kulmiya walam yuclam itaariikhu lamana garan taariikhda farujixa waxaa la arjaxay jaanibu takhliisi yacni takhliiska in hore loo tukado intay madowga tahay ee himse himsaha iska tahay in la tukado salaada subax geestaasaa la arjaxay waxaa loo arjaxay limuwaafaqatihi waafaqista uu waafaqaya daraaddeed licumuumi qowlihi tacaala hadalkiisa uu ilaahay uu yidhi caamnimadiisa u waafaqayo wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wasaaricuu u kala dheereeya oo u beretama ilaa makfiratin dembi dhaaf intii ka ahaatay u beretama dembi dhaafkaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday marka makfiradii waa shay musabab ah waana shay qarsoon dembi dhaafkii marka shay qarsoon oo musababa ah amarka layna amrayo inaynu u kala dheerayno waxay noqonaysaa amar layna amraayay ka dhigan tahay sababtiisa maxsuuska ah ee aynu arkayno ee aynu idraakayno in loo beretamo oo macnuhu waxay ka dhigan tahay sababtii laydinku dembi dhaafi lahaa u kala beretamo u kala dheeray wkadalika xadiiu bni cabaas mashaayikhdu waxay tilmaameen raximana allah wa haddii taariikhdiina la ogaan waayo oo labada daliil siday u kala horreeyeen la garan waayo jamcigii baa lagu day waa suuro geli waaye taariikhdii baa laysidhi baara waa la garan waaye siday u kala horreeyeen mutaqadimkii iyo muta'akhirkii waa la kala garan waaye laba martabaa suuro geli waaye martabadda saddexaad ayaa loo yacni markaa loo dhaqaaqayaa oo ah markaa tarjiix in la sameeyo oo ka raajixa ah ee miisaanka badan lagu camal falo ka marjuuxa ana laga tago waayo caqlan baa la garanayaa haddii laba shay labadaba lagu wada camal fali kari waayey siday u kala dembeeyeenna la kala garan waayey ka miisaanka badan in la raaco waa laba mid in la yidhaahdo dee waa kala dooranayaanoo kuu doonuu qaadanaya iyo in la yahaa mid muu macno ku qaadanaya in la yidhahdo kuu doonuu qaadanaya waa iska taxakumo hawaraac baa ku jirta marka qaacido waa in loo sheega macnaha lagu kala dooranaya markaa muxuu noqonayaa dee inuu kani arjax yahay baa lagu qaadanaya ka kalena marjuux inuu yahaa looga tegaya dee tarjiix markaa waa in la sameeya oo raajixii lagu camal fala marjuuxii laga taga waxay u tusaaleeyaan mashaayikhdu axaadiista soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam salaadda subax inuu tukan jiray oo salaaddii laga bixi jiray bikhalas iyadoo weli dhulku madow yahay oo qaarkaya aynay garanayn buu yidhi markaa kuwa kale wejiyadooda masjidku layd ma ahayn lama siraadi jirin ya faynuus xataa lagu siraada iyo waxaasi ma jirin isagoo madow waa lagu tukan jiray ya saas weeye marka waxaanu salaadda ka bixi jiray saxaabadu yidhaahdeen iyadoo qaarkayo qaarka kale aynay garanaynin wejiyadooda min alghalasi madowga markaa jira daraaddeed ee arladii iftiin aynay noqonin aawadeed baan qaarkayana qaarka kale wejigooda u garanaya axaadiistaasi waa taa xadiis kale wuxuu ku soo aroray asfiruu bisubxi fainahu acdamu liujuurikum subxi caddeeya iyadaa ajarkiinna u weynaansho badane oo isfaar sameeya waayah culamada qaar waxay u arkeen in jamci suuragel yahay oo waxay yidhahdeen labadu isdiidi mayso oo asfiruu bisubxi waxaa laga tilmaamayaa waagi caddeeya fa innahu acdamu liujuurikumna yacni tafdiilku hadda baabkiisii maaha kaasi waa weji walow aamana ahlulkitaabi lakaana khayra lahum marka ismu tafdiili hunaa laysa calaa baabi kaasi waa weji weji labaadoo ka sii fiican bay culammada qaar mareen oy yidhaahdeen jamci baa ka suuragal ah waa istidraad baynu u sheegaynaa hadda misaalka markaysagaa siday mashaayikhdu u dhigeen hadda umaynaan tilmaamin lakiin waa min baab alistidraad culamada qaar waxay yidhaahdeen axaadiista sheegaysa in markaa yani khalas salaadii lagaga baxo iyo axaadiista isfaarka isfaarka loogama jeeday yidhaahdeen xagga markaa gelitaankee waxaa laga tilmaamayaa sugnaanshaha lagu sii sugnaanayo ee salaadda la dheeranayo subax inay afdal tahay oo qiraa'ada lagu dheeranayo ilaa waagu si fiican u dilaacayo oo bimacnaa arladu iftiin noqonayso taa laakiin waxaa ishkaal gelinaysa dee nebiguba siduu sameeyey mayna sida afdalka ahayd weliba tan markaa hore waxaa sii ayidaysaa khulafada qaarkood abubakar miyuu ahaa salaaddii subax buu aada ugu dheeraaday ilaa allays yidhi qoraxdu waa soo baxaysaa markaasaa dabeedna uu ka baxay markii dambe markaasaa la yidhi dee qoraxda soo bixitaankeedii baad inugu dhowaysay siaad salaaddii u dheeraysay markaasuu yidhi hadday soo bixi lahaydna markaa khaafiliin maanu noqonayn ala kuli xaal waxay ishkaal gelinaysaa camalka nebiga sala allahu aleyh wasalam waayo nebiguba goortuu ka baxayay waxay ahayd bikhalas sida afdalka ah baanu samaynayey culamada qaar waxay u arkeen jamci kama suura galaha baabkan oo yani jamcigu waa baciid labada weji mid walba taariikhna lama oga waxay noqonaysaa in la kala arjaxo tarjiix haddaba wuxuu noqon karaa tarjiixu baab kaluu leeyahay oo lagu sii caddaynayaae daliil ka baxsan in lagu arjaxa iyo daliilka labada daliil laftoodu siday u kala xoogga badan yihiin loo kala arjaxo marka farujixa rujixa jaanibu takhliis ayaa la arjaxay waxaa lagu arjaxay inuu sixa badan yahay waxaa kaloo lagu arjaxay inuu adillo kale waafaqayo adilada kale uu waafaqayo waxaa ka mid a wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum oo musaaracada loo degdegayo oo salaaddii hor laga samaynayo oo aan dib loo dhigaynin oo goorta la gelayo laga dhigo wakhtiga ugu horeeya ee aan loo kaadinoo wakhti dambe oo yani loo dibdhigin waxay waafaqsan tahay musaaracadii layna amray dimmadii baa takliifkii laga kor qaadayaa oo beri laga yeelayaa marka waxay waafaqsan tahay musaaracada layn amrayo marka raajixa lagu camal falaya marjuuxa laga tegaya wkadalika xadiisu bni cabaasi radia allahu canhuma fi zawaaji rasuuli sala allahu aleyh wasalam bimaymuuna saasoo kale u ahaaday xadiiska cabdullahi bni cabaas radia allahu canhuma fii zawaaji rasuuli sala allahu aleyh wasalam oo ku saabsanaa yani guurka nebigu sala allahu aleyh wasalam uu guursaday bimaymuunata maymuuna uu guursaday wa huwa muxrimun wuxuu guursaday isagoo muxrim ah maca xadiisi abi raaficin lala qabo xadiiska abi raafic annahu tazawajahaa inuu nebigu sala allahu aleyh wasalam guursaday maymuuna wa huwa xalaalun walxaal huwa isagu xalaalun u xalaal yahay isagaan muxrim ahayn ayuu nebigu guursaday sala allahu aleyh wasalam maymuuna buu abu raafic yidhi qaala wa kuntu safiira baynahumaa waxaan ahaa buu yidhi markaa kii u dhexeeyey labadooda ee bimacnaa khabarka yani markaa lala diray ee markaa maymuuno loo diray anaaba markaa udhexeeye o wasta ahaa buu yidhi falqisaةu waaxidaة walaa tafaawuta fi الzamani biالnisbati ilى alxadiiثayn qisadu waa mid keliya walaa tafaawuta kala taganaansho kuma sugna fi zamani wakhtiga gudihiisa binisbati ila alxadiisayni marka labada xadiis loo eego falaa yumkinu iddicaau naskhi fii axadihima ma suuragal aha naskhi in la sheegto midkood lagu sheegto la yidhaahdo midkood baa naasikh ah oo dembeeyey midkoodna waa mansuukh walaa yumkinu ljamcu mana suuragal aha in la kulmiyaa bayna xalaalin wa muxrimin fii waqtin waaxidin xalaal buu ahaa iyo muxrim buu ahaa oo wakhti keliya gudihiisna in markaa lagu kulmiyaa ma dhici karto wakhti keliya inuu xalaal muxrima ah noqdo ma suuragal ah ama xalaal buu noqonaya ama muxrim buu noqonaya hmm. faintuqila ila atarjiix waxaa loo guuray arjaxaad la kala arjaxayo farujixa xadiisu abi raaficin waxaa la arjaxa xadiiska abi raafic calaa xadiisi ibni cabaasin xadiiska ibnu cabaas baa laga arjaxay liumuurin umuur daraaddeed baa loo arjaxay minhaa waxaa ka mida umuuraha loo arjaxay kownuhu safiiran bayna rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam wa maymuuna ahaanshihiisu abuu raafic ahaaday yacni mid markaa u dhexeeyey rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo maymuuna mid u dhexeeyey oo rasuulku markaa waxawayan u diray oo maymuuna u diray fa yakuunu aclama bixaqiiqati اlwaaqici isagu wuxuu yahay mid uga aqoon badan bixaqiiqati alwaaqici waxa markaa dhacay oo xasilay yani xaqiiqadeeda min ibni cabaasin ibnu cabbaas waa ugu aqoon badan yahay id huwa almubaashiru liqisa waayo wuxuu yahay waa kii qisada isagu baashiray waaba kii qisada ku jiray isagaa marka waxa weeye alsaq yani markaa ahoo arrinka u dhowaansho badan laba jaa can maymuunata nafsiha maymuuno lafteeda waxaa ka yimi wahiya saaxibatu lqisati iyadoo qisada u saaxiiba ana zawaaja kaana warasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam xalaalun hayru muxrimin wuxuu zawaajku xasilay oo guurkaasi xasilay uu nebigu sala allahu aleyh wasalam maymuuno guursaday iyadoo rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu xalaal yahay oo muxrim aanu ahay calaa kulli xaal labadan xadiis waxaa markaa labada xadiis mid sheegayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam maymuuna wuxuu guursaday isagoo muxrima maymuunana waxay tidhi nebigu wuxuu i guursaday anigoo xalaal ah oo labadeedu aanu xalaalnahay abuu raafic laftiisuna wuxuu ihi nebigu sala allahu aleyh wasalam maymuuna wuxuu guursaday isagoo xalaal ah xadiiska abi raafic sanadkiisa yani maqaal baa ku jira ha yeeshee xadiiska kalea sii quweynaya marka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen jamci kama suuragal aha qiso dhacday oo hal mar dhacday weeyaanoo in la yidhaahdo naasikh iyo mansuukh in la yidhahdana ma dhici karto naskhiguna akhbaartaba ma galo waana khabar wاnnasku laa yadkhulu fi اlakhbaar tarjiix baa tacayunaya haddii tarjiix loo dhaqaaqana waxaa arjaxa isagoo xalaala nebigu inuu guursaday sala allahu aleyh wasalam waa midda koowaadee ibnu cabaas keliya ayaa soo weriyey waa sida ibnu cabdilbar iyo qaadiciyaadiyo ay yidhaahdeen nawowina uu soo naqliyey iyo qaar kale ay soo naqliyeen ayna tacaqubin qisadan kalena markay isagaa maymuuni iyo raafic baa soo naqliyey tacadud baa ku sugan waa sabab arjaxaysa sabab labaadoo arjaxaysa raafic iyo maymuuna labaduba waxay ahaayeen dad waaweyn bay ahaayeen ibnu cabbaasna markaa sakiir buu ahaayoo ilmo yar buu ahaa mumayis ha ahaadee inan yar buu markaa ahaa haddii laba khabar ay iscaaridaan oo midna markaysagaa ka soo wariyey uu yahay markaysagaa mid eh, calaa xaddi takliif ku sugan midna uu sakiir yaho xaddu takliif aanu ku sugnayn ka waxa weeye xaddu takliifka ku sugan ee markaysaga xool weyn ayaa khabarkiisa laga arjaxayaa ee ka markaysaga sagiirka ahaa ee aan markaa mukalafka ahayn waa sabab kale waa midda kale axaadiis kale ayaa marka waafaqaysa in nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo xalaala inuu guursaday waayo nebigu wuxuu nahiyey muxrimku inuu guursado sida xadiiskii صaxiixaba ku soo arooray nebigu inuu yidhi sal allahu alay slm laa yankixu almuxrimu walaa yunkixu walaa yakhtubu ma guursanayo ka muxrimka ahi mana guurinayo yacni waa nafyun yuraadu bihi nahyu yaanu guursanin yaanu guurina waa reebis marka nebigu siduu reebay inuu sameeyaa dee ma dhacayso waata kale e maymuuna iyadaa saaxibat qi ah مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين oo yani waxa weeye ibnu cabbaas warkuu maqal buu ku yahay habaryartii haba ahaato maymuuno ha yeeshee yani waxa weye qisadu cidday ku dhacaysa iyo cidda looga warramay labada waxa u sii dhowaansha badan yani cidda markaysa markaa ay ku dhacaysa war xidiga qubad ma maqasheen buu ihi sanada loodhan jiray wuxuu hi raggay ku qubteen baanu nahay buui annagaa bay nagu soo daatee waxa weeye ruuxa marka waxawe le anigaaba baashiray dee aamusiin buu uga jeeday wax cidiga soo qubtay ma jiro laakiin wuxuu uga jeeday inuu ku aamusiiyo dee waxa weeye ninkii eh, saaxibulqisa ahaayee dee isaga ay ku daateen dee in markaa mid ay maqal ku tahay inuu uga warramo dee ma suuragala ah. marka iyadu waa saaxibatulqisa abuu raaficna waaba kii wastada ka ahaayee udhexeeyey dee arrinka waa ka fogaa marka cabdullahi ibnu cabaas waana yaraa marka waxa arjaxa in waxa weeye yani isagoo xalaala inuu nebigu guursaday sala allahu aleyh wasalam ba arjaxa saas culamo badan baa u tilmaamay ha yeeshee warka ku saabsan mihaalkii mihaal ahaan waa u qaadannay ra'yiga culammada sidaa tidhina waa ugu qaadannay laakiin mas'alada mas'ale ahaan marka looga warramayo meelaheeda u raajici doontaane bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen jamci baa ka suura gala ta kale warka ku saabsan ibnu cabbaas oo keliyaa soo wariyeyna sax ma aha walow qaadiciyaad iyo ibnu cabdilbar iyo haba sheegaanbe waa lala soo wariyo caaishiya abu hurayra iyaguna soo wariyey ibnu xajarku wuxuu odhanayaa waa saxiix bay caaisha iyo abu hurayre ka tahay sixada wuxuu u jeedaa markaysaa waa saxiix liqayrihi waxa maqaal waa ku jir oo xadiiska markaa yani caaisha nasaa baa soo saaray xadiiska markaa abu hurayre waxaa soo saaray nasaa baa soo saaray xadiiska markaa caaishana taxaawi iyo bazaariya baa markaysagaa soo saaray waxaan odhanaya waa saxiix walow sixadu haba noqoto markaysaga markaa sixatun ligayriha calaa kulli xaal bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen jamca ka suuragala gala jamcigaasi wuxuu yahay bay yidhaahdeen marka leeyahay waa muxrim waxaa laga tilmaamayaa bil xurmale ku jiray oo zaman xurmale buu ku sugnaa ama makaan xurmale buu ku jiray oo ku sugnaa baa laga tilmaamaya marka la leeyahay xalaal buu ahaana waxaa laga tilmaamayaa xaj ama cumro ma ixraamsanayn oo axrama fahuwa muxrimun waxaa la yidhahdaa bimacnaa dakhala fi lxurmati ama dakhala fi lxarami ama dakhala fi shahri اlxaraam bil xurmale ama makaan xurmale ayuu markaa ku jiray axramo waa loo isticmaalaa sida acraqa iyo ashcamo iyo markaysa markaa aymana iyo loo yidhaahdo bimacnaa dakhala fi lyaman marka dakhala fi lxaram ama bil xurmale ama makaan xurmaluu galay macna ahaan waa loo isticmaala waxaana ka mida bay yidhaahdeen beytka shaacirku marka uu yidhi qatala bnu cafaana alkhaliifata muxriman waxay dileen cuثmaan bna cafaan bay dileen alkhaliifata ayay dileen muxriman xaaluu muxrim yahay bay dileen ya muxrim ayuu yahay ayay dileen waxaa la yidhahdaa haaruun miyuu ahaa boqorkii iyadoo markaa asmaci iyo kisaa'i ay la joogaan ayaa markaa beytkaa la keena kisaa'i baa la weydiiye la yidhi qatalu bnu cafaan alkhaliifata muxriman maxaa looga jeeda markaasaa wuxuu yidhi waa siday qisadu sheegayse yani xaj buu ixraamtay oo ixraamnaa markaasaa asmaci yidhi maya ma ixraamnayn madiinu ku sugnaaya hadduu agguu xaj ixraamnaa gurigiisuu joogay ya markaasuu asmaci wuxuu ku soo arooriyey cabdulmalik ibnu qurayb wuxuu yidhi qatluu kisra bilayli muxriman yani shaacirku waa kii yidhi markaa kisra boqorkii la odhan jiray boqorkii faris habeen gudihii bay dileen xaaluu muxrim yahay isaguna maxaj buu ixraamnaa boqorkii gaalka ahaa ee majuuska ahaa ee dee kisra markaysagaa u boqorka ahaa asmaci baa weydiinaya markaasaa la yhy yani kaasi ma suuragal aha macnaha in lagu xambaare macnaha looga jeedaa waa maay wuxuu yidhi qatalu bnu cafaan alkhaliifata muxriman marka leeyahay waxaa looga jeeda xurmatulislaam buu ku sugnaayo wax dhiiggiisa banneeye kuma jirin bacdi u fasirayna waa jiraan xaramkii madiinu ku jiray qataluu kisra bileylin muxrimanna waxaa loo jeeda xurmatulcahdi buu ku sugnaa oo isagana sabab lagu dilaa markaa meesha ma oolin buu markaysagaa shaacirku uga jeeday markaasa haaruun rashiid yidhi markaysaga adiga gabay lagugu awoodi maayo marka calaa kulli xaal taasoo kale ay ku xambaareenoo waxay yidhaahdeen muxrim marka la yidhi xalaal marka la isma diidaysee muxrimun marka la yidhi waxaa loo jeedaa yacni beled xurmaluu ku jiray ama zaman xurmalow ku dhex sugnaa ayaa looga jeedaa xalaal marka la yidhina waxaa looga jeedaa xaj iyo cumro midna ma ixraamnayn culamada qaarkoodna jamciga noocaasa ayay mareen saasayna ku jamciyeen waana sida ibnu xibaan wakhayruhu ay markiisa markaa ku tageen wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk